alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognay eh, xadiidka boqol iyo koob iyo toban albukhaariyu qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalama man kana calayhi xaqun falyuctih nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam kii xaq lagu leeyahay xaqa ha bixiyo wa xaqa haddii lagu leeyahay oo bimacnaa cidii xuquuq ay ku leedahay ama dayn ha ahaato ama maal kale ha ahaato wixii xuquuqee lagu leeyahay ha bixiyo oo ciddii lahayd ha siiyo aw liyataxallalhu minhu ama ha ka xalaashado oo inuu markaa waxa waxaweeye cafiyo oo ka xalaashado ha weydiisto xaqaasi hadduu cirdi yahay yada istixlaal ha sameeyo hadduu maal iyo dhiig iyo wax la mida yahayna ciddii lahayd ha u celiyo ha siiyo amaba ha ka xalaashado xadiidka hadda wuxuu ku keenay isagoo mucallaqa ayuu keenay caadada kitaabkuna wuxuu yahay xadiidku hadduu mucallaq yahay wuxuu ka hormariyay albukhaariyu markuu albukhaariyu ku yidhaahdo aanu saxaabiyi waxba sheegin ama uu yidhaahdo markaa albukhaariyu qaala kada bukhaari baa sidaa yidhi waxa uu yidhi bukhaari nebigu wuxuu yidhi sidaas ama bukhaari wuxuu yidhi saxaabigaasi waxau yidhi sidaas macnuu wuxuu u dhacaya waa mucallaq marka mawdican oo uu ku keenay isagoo mucallaqa laakiin mawdic kale isagoo xidhiidhsan ayuu keenay waana soo marnay waana min xadiisi abi hurayra waa soo marnay isagoo inta ka dheer macnahanna markaa tilmaamaya waana soo sharaxnay waxaa laga tilmaamayaa xuquuqdii qofka lagu leeyahay inta uu nool yahay inuu ka xalaashado inay tahay amaba markaysa markaa inuu xaqi iska celiyo bacda almowt haddii taxliilku u yimaado oo cafintu ay timaado markaa lafteeda xaqaas waa ka dhacaya soomaalida agtooda waxaa ka caamaxay war odhanaya deynta qofku intuu noole haddaad ka cafin weydo markuu dhinto dabadeed inaad ka cafidaa ma suuroobi karto marka noocaasi waa war caanbaxay oo dadku had iyo jeer ay isla xmaraan laga yaabo caamadu inay markaa waxa weeye in badani ay sidaa u qabto sax maaha warkaas qofku xaqa uu leeyahay ama dayn ha noqdo ama wax kale ha noqdee hadduu doono waa cafin karaa ciddu ku lahaa isagoo ay nooshahayna waa ka cafin karaa iyadoo dhimatayna waa ka cafin karaa miday sharti u tahay ma aha in ciddii laga cafinayey ay nooshahay ama inay aqbashay waayo xaqani waxa weeye waa xaq tabaruca ah. yacni markan cafinayo waa nooc tabaruca ah weeye tabarruc mar hadday tahayna sidii cuquudulmucaawadaadka lama mid ahoo yacni shuruudihii cuquudulmucaawadaadka loo dhigayo kale loo dhigi maayo marka sidaas aawadee calaa kulli xaal taas weeye waana soo sharxa haddii xaqa uu aakhire la tago oo aan laga cafin dee waxa lagu gashi baxaya waxay noqonaysaa xasanaad iyo sayi'aat ama xasanaadkiisii wax ka mida qofkaa loo jaraya oo loo qaadaya markaasaa in u dhiganta loo goynaya xasanaadkiisi hadday xasanaadkiisu ka dhammaadaanna dee dembiga uu ruuxaasi leeyahay qofkaa kale ee xaqa uu ka maqan yahay dembigu leeyahay wax ka mida lasoo qaadaya wax u beegtoomaya xaqii ka maqnaaye qofkaa kaga maqnaa markaasaa sayi'aad inta laga soo qaado iyo dembiyo u beegtooma ayaa isaga dhalada laga saarayaa marka waa arrin culus weeye maalintaana marka waxaa weeye dee xasanada qura ama yacni xasanada nuskeed ayaa qofka maalintaas ku culus xadiidka boqol iyo labiyo toban can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kunna maca anabiyi sala allahu alayh wasalam fii safar ibnu cumar wuxuu yidhi waxaanu ahaan jirnay maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga la jirkiisa ayaanu ahaan jirnay fii safarin safar gudihii caalaanu markaa safar ku sugannahay ama fiida lagu tacalluqsiiyo fii safarin safar gudihii baanu ahaan jirnay qaar nabiga weheliya wa kuntu calaa bakrin waxaan ahaa calaa bakrin mid ku sugan qaalin korkii mid ku sugan baan ahaa yani qaalin baa rakuub ii ahaa qaalinkanna waxaa lahaa cumar calaa bakrin qaalin korkii baan ku sugnaa qaalinkaasoo sacbin dhib leh oo bimacnaa siduu u soconaya adag waxa weeye yani markaa si markaa yani caadi oo fiican u socon maayo waa markaa mid dhib lahoo markaa siduu ku socodsiinayaaba ay adag tahay oo xoogaa diidayo yani markaa cinaad samaynaya faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nabigu wuxuu ku yihi licumara cumar buu wuxuu ku yihi bicniihi iga iibi qaalinkan iga iibi fa baacahu cumarna waa ka iibiyey nebiga calayhi asalaatu wasalaam ayuu ka iibiyey fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdallaah aduu ku sugnaaday cabdullaahiow bimacnaa waan ku siiyey intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaalinkii ka iibsaday cumar ayuu cumar inankiisii oo cabdullaahi ah ayuu siiyey waxay markaa culammadu tilmaameen xikmada uu nebigu uga iibsanayay inay ahayd inuu qaalinkani markaa waxa weeye u noqdo mid waxa weeye marka hayina oo si fiican u soconaya oo aan cinaad lahayn inuu noqdo ayuu doonayay waxayna yidhaahdaan culammadu tulud kasta oo ama neef kasta oo dhib badan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu mulkiyo gacantiisa uu soo galo mulkigiisa uu soo galo wuxuu noqonayaa mid hayin ah mid hayinuu noqonaya barakada nebiga sala allahu alayh wasalam daraaddeed marka taasi waa ku jirtay mar labaadkana inuu ixsaan sameeyo yacni cabdullaahi uu siiyana waa dooniy marka isla markuu iibsadayba isla markiiba wuxuu siiyey cabdullaahi buu siiyey cabdullaahi ayuu siiyey ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam isii ma odhan waayo waxay noqonaysaa mas'ale madmuuma ah bay markaa noqonaysaa dalabka marka waxa weeye catiyo cid laga dalbo oo la yidhaahdo isii ee waxa markaa uu yidhi iga iibi ayuu yidhi cumarna waa ka iibiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda afdalka ama faadilka inaad wax ka iibisaa inaan markaa wax eebe aynay ku sugnayn inay markaa tahay shay markaa waxaa yani bannaan inay markaa tahay dhibna aynay lahayn wax naqsiga ku jiraana ayna jirin wuxuuna cumar garanayay hadduu yidhahdo waanku ku siiyey inaanu sidaa jeclaysanayn ayuu markaa garanayey sidaas aawadeed waa ka iibiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu ixsaankiisu u badnaa iyo samafalkiisu siduu u badnaa iyo sida deeqdiisu u badnayd ayaa markaa laga qaadanaya sacbinna waxaa loo jeedaa waxa weeye waa mid markaa socodkiisu adag yahay oo bimacnaa waxa weeye xakama diida ah oo bimacnaa aan si wanaagsan u soconayn yani marka ayuu ahaa markii dambe laakiin wuxuu noqday marka mid hayiina buu noqday mid hayiina ayuu noqday waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida axwaasha saxaabadiisa uu u raaci jiray oo u ilaalin jiray ayaa laga qaadayaa iyo siduu ugu dadaali jiray inuu farax qalbiyadooda u geliyo taasna waa laga daliishanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya shayga la iibsaday iyadoo marka waxaweeye aan markaa eh, lacagtiiba la qaban in marka waxawe lagu tasarufi karo ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo saddexiyo toban can jaabirin qaala kaanuu yazracuunaha biاthulusi warubuci wanisfi faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam qadarkaa hore mala idiin qori maayo nusakha qaarkood kaanuu waxay ahaan jireen saxaabadu yasracuunahaa qaar dhulka beertay ahaan jireen biulusi waxay ku beeran jireen saddex meeloodow meel ahaan waxaa ka soo baxa saddex meelodow meel ahaan inay markaa waxa qofka u beeraan wa rubci iyo marka waxaweye rubuc inay markaa u beeraan iyo wa nisfi yacni markaa nisfi inay markaa u beeraan oo kale ay wax ku kala iibsan jireen ama waxa ka soo baxa marka waxaweeye inuu thuluth siiyo ama rubuc siiyo afar meelodow meel ahaan siiyo ama saddex meeloodoo meel ahaan siiyo ama nus uu siiyo waxaa ka soo baxa fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi man kaanat lahu ardun falyasrachaa ku kastay u sugnaatay dhuli u sugnaaday falyasrachaa ha beero dhulkaas aw liyamnaxhaa ama ha siiyo akhaahu walaalkii ha siiyo fa in abaa hadduu diido labada midnaba yeeli waayo falyumsik ardah dhulkiisa ha haysto tan laynoo tilmaamayo inay dhulka markaa waxaweeye nus ama rubuc ama nisfi ay u beeri jireen laba siyoodba waa ku dhici karaa in markaa majmuuca waxa ka soo baxa inuu yidhaahdo nus baan ku siinaya ama rubuc baan ku siinaya ama ulus baan ku siinaya ama in la yidhaahdo markaa dhulka nuskii baan kuu beerayaa intaasna waxaan kuu beerayaa adiga intanna anaa beeranaya marka dhulkii waa la kiraysanayaa waxaana lagu kiraysanayaa wax aan macluum ahayn baa lagu kiraysanaya ta noocaasoo kalena waa shay manhi ah dhulkana wax ka soo bixi doona lama ogaa oo haddii xataa la yidhaahdo majmuuca waxa ka soo bixi doonaa nusku siinayaa lama oga maayo miyay khasaari doontaa ma waxbaa ka soo bixi doona ma nuskaasunbaa ka soo bixi doona ma ka yar baa ka soo bixi doona ma ka badan baa ka soo bixi doona waa shay majhuul ah saas aawadeed waa la reeba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam taas waa reeba marka waxa bannaan in markaa dhulkii yacnii ruuxu markaa uu siiyo maniixa uu siiyo maal uu siiyo oo dhulkan beero wixii kaaga soo baxana qaado waa ixsaan wax ishkaali kuma sugna dhulka marka waxaa weeye inuu yidhaahdo beero oo bal ku intifaac wixii kaaga soo baxana qaado inuu saa yidhahdo asalka dhulkana anigaa leh kaasi waa maaloo dhulkiibuu maalinayaa waa maalin maalnim yani markaa u siinayaa inuu markaa bal maalo oo wax ka beerto laakiin cayntiisa iyo laftiisa aanu qaadan ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan maniixadu waxay ahaan jirtay carabta agteeda laba nooc nooc mulkisiinba ah maniixa waa ku ilaaqi jireen dhulkii waa siinayaaba oo markaa dhulkan adiga yani markaa qaado adigu maal adigaana markaaba iskaleba noocaas mulki ahaan loo siinayo maniixa waa lagu ilaaqi jiray nooca labaad waxay tahay waa in shayga laftiisa qofku leeyahay laakiin uu doonayo wixii markaa faa'iida inuu kala soo baxo yani neefku hadduu irmaan kale maniixa waxaa loogu bixinaya intuu irmaan yahay inuu soo maalo ama ku intifaaco ya yani shaygii waa ku intifaacaya laakiin cayntiisii ma yeelanayo labadana kolley waxaa soo degdegaysa macnaha markaa ah Eh, inuu ku intifaaco bis in looga jeedo laakiin caynta iyo mulkigu u sugnaanayo ciddii lahayd iska lahaanayso taasaa soo degdegaysa labada nooc ay culammadu markaa sheegeen xaafid ibnu xajarna wuxuu ka soo rorayaa inay labadaba marka waxaan carabtu maniixa u samayn jireen abu cubayd buu ka soo roraya qaala abu cubayd almaniixatu cinda alcarabi calaa wajhayn axaduhuma an yucطiya arajulu saaxibahu silatan fatakuna lahu walaakharu an yucطiyahu naaqatan aw shaatan yantaficu bixalbiha wa wabariha zamanan uma yarudduha marka labada noocba way samayn jireen yacni midna wuxuu ka dhigay in markaa mulki ahaan loo siinayo midna wuxuu ka dhigay in lagu intifaacayo laakiin la celinayo marka qaabkan ay samayn jireen ee ku saabsan dhulkii inay kiraysan jireen waxaan macluum ahaydna ku kiraysanayaan ta noocaasi waa arrin marka waxa weeye harar ah oo jahaala ku sugan naha can ilgharar yani waxa weeye nahaa can ilmusaaraca waa noocii markaysaga la reebay wey noocii la reebay wey marka laakiin kiraysadka dhulka la kiraysanayo shay macluuma ah haddii lagu kiraysanayo waa bannaantay sida xadiiskii raafic ibnu khadiiji ee saxiixa ku soo aroorayba uu sheegay oo wuxuu odhanayaa raafic ibnu khadiij waxay ahaan jireen qaar markaa dhulka qayb ka midana ah odhanaya waxaan u beeraynaa ninkii dhulka lahaa qaybna annagaa beeranayna markaasaa waxa weeye intaan adaan kuu beeraya intaan anaa beernaya sidaasaa lagu heshiin jiray fayahliku haada wayaslamu haada yani wayahliku haada wayaslamu haada markaasaa markani halaagsamaya kanna markaa nabadgelaya ama ka kala halaagsamaya ka uu isagu beeranayo ka uu markaa ruuxa u beerayo ayaa nabadgelaya markaasaa dabeedna markaa la reebay yani marka waxaweye nooc kaleoo kiraysadoo dhulka ay kiraystaan oo aan sidaa ahaynna ma jirin laakiin hadduu yahay waxaa lagu kiraysanaya wariq iyo dahaba uu yahay ama uu yahay marka waxa lacag iyo fida ay tahay lacag iyo fida haddii lagu kiraysanayo shayga macluumka ah yani wax basii kuma sugna wax basii kuma sugnaa marka taxqiiqu waxau yahay sida uu xadiiska raafic ibnu khadiij uu sheegaye saxiixa ku sugani ayuu markaa noqonaya marka tan kalena waxa weeye jahaalada ku sugan iyo qararka loo diiday laakiin haddii wax macluuma lagu kiraysanaayo oo ama dahab ama fida intaasoo dahab aan kaaga kiraystay ama intaasoo fida baan kaaga kiraystay ama markayse intaasoo xoolaa baan markaa ku siinayaa yani waxaa la mid marka hadduu yidhahdo marka waxa weyan yani yani xoolo kaloo macluuma uu yidhahdo waan ku kiraystay laakiin waxaa ka soo baxayaan kaaga kiraystay oo aan la ogeyn wax ka soo bixi doona ama marka qayb baan kuu beerayaa ta noocaasi waa ta la diidaya weeye marka xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa man kaanat lahu ardun falyasrachaa isagu ha beerto aw liyamnaxa akhaahu ama walaalkii ha siiyo oo markaa ama mulki ahaan ha u siiyo ama waxaweeye maalba ha u siiye hadduu labada midnaba aanu yeelin falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto bimacnaa waxa weeye suuradan yani markaa yaanu samaynin yani markaa jahaaladu ku jirto waa kaa raafic ibnu khadiijna sheegayo yani marka waxa karaysad aan cayn ka ahaynna maba jiri jirin marka noocii jiri jiray ku dhacaysaa ee waxaweeye tan kale yani sidaa saxaabiguba u yidhi basi ma leh hadday tahay shayga macluumka ee wariqa iyo dahabka xadiiska marka waxa weyaan saxiixuba uu sheegayo ayaan marka waxaweya dhibi ugu sugnayn sida marka waxa weyaan culammada badankooduba ay markaa qabaan waayahay falyumsik ardahu waxaa ka qaataan culamada qaarkood dhulki yadaan la beerin oo layska haysto inay bannaan tahay idaacatulmaalna aynu noqonayn waayo wuxuu rajaynayaa dee mustaqbalka inuu ku intifaaco ayuu rajaynaya mustaqbalka inuu ku intifaaco ayuu rajaynayaa marka xadiiskuna waa tilmaamayaa inuu dhulkii sii haystaa isagaan marka waxaa isaguna beeran inay markaa u bannaanta waa markuu mulkiyey dabadeed baa laga tilmaamaya boqoliyo afar iyo toban xadiiska ah can cumara radia allaahu canhu qaala xamaltu calaa farasin fii sabiili illaahi fara'aytuhu yubaac cumar bnu khadaab waxau ihi radia allaahu canhu xamaltu waxaan ku qaaday calaa farasin faras baan ku qaaday ay calaa rukuubi farasin fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ayaan ugu qaaday oo jihaad ah ayaan nin ugu qaaday nin baan faras siiyo ku sadaqadaystay si uu markaa jihaadka ugu fuulo oo uu markaa ugu jihaado ayaan u siiyey fara'aytuhu waxaan arkay faraskii yubaacu xaal la iibinaya ayaan arkay fa waxaan arkay faraskii damiirka haadu wuxuu noqonayaa faraska yubaacu xaal la iibinayo ayaan arkay fa sa'altu rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam markaasaan waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yacnii ma iibsadaa faraskii waa la iibinayaaye inaan iibsado ka warran qaala wuxuu yihi laa tashtari ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatik laa tashtari iyo laa tashtarih labada waa loo soo naqliyey yani marka waxa in haada la raaciyo iyo in marka waxa weeyaan damiirka mansuubka in la xadfo yani xadafka marka waxa weyaan yani damiirka mansuubka la xadfayaana dee waa bannaanta waa mawdicdii iska banaanayd oo waa iska marka fadlo waxadfa fadlatin ajiz in lam yadir marka ha iibsanin buu yihi walaa tacud fii sadaqatik hana ku noqonin sadaqadaada ha ku noqon sadaqadaada ha ku noqonin xadiidkan oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxau isaguna tilmaamayaa eh, in cumar faras uu cid ku sadaqadaystay marka waqaf bay ahayn oo yacni waqaf hadday tahay in la iibiyaa ma bannaanaateen ee eh, waxay ahayd sadaqay ahayd oo sadaqu ugu bixiyey laakiin hadduu waqfi lahaa eh, wax bayc la yidhahda kuma bannaanaadeen ma laga reebi lahaa cumarna ma yidhaahdeen ma iibsadaa ee waxay ahayd sadaqa ahaan inuu u siiyey marka waxaa laga qaadanayaa ciddii sadaqo wax loo siiyo inuu ku tasarufi karo shaygii loo siiyey aanu ku khasbanayn mulkigiisa markay gashay oo sadaqanimo ku gashay hadhow inuu iibin karo ama hibayn karo ama hadiyad u bixin karo yacni umuuraha noocaasoo dhamm inay ka iman karaan ayaa markaa ka soo baxaysa oo xadiiska laga daliishanaya bariiro markii la siiyey sadaqadda la siiyey iyaduna hadiyad bay nebiga u siisay calayhi salaatu wasalaam wallaha sadaqa walanaa hadiya yacni iyadana sadaqad bay u tahay innagana hadiyad bay inoo tahay waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas yadaa yidhi marka ninkii waxa uu sameeyey faraskii inuu markaa baycu soo taago oo uu doonay inuu iibiyo ayuu doonay dabeedna cumar wuxuu ku hamiyey faraska inuu iibsado faraskuna faras markaa agtiisa qiimo badan ku lahaa ayuu ahaa inuu doonay nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha iibsanin oo sadaqadaada ha ku noqonin marka waxaa laga qaadanayaa shaygu sadaqadaystay ruuxu inuu dib ugu soo noqoto oo isagu u iibsado inay markaa tahay mid markaa makruuha ah oon fiicnayn walow dariiq markaa baycba ha ku soo gashee yacni waxaweeye inayna fiicnayn ayaa markaa laga qaadanaya inayna fiicnayn baa laga qaadanaya nahyigana waxay ku xambaareen culamada qaarkood tanziih bay ku xambaareen haddii aan markaa waxa weeye loo gaadho qiimihiisi loo gaadho oo sidiisi marka waxa weyaan yani qiimihiisi loo gaadho oo markaa aan la baksin yani inay markaa noqonayso mid waxa weeye markaa laga fiican yahay laakiin karaahiye ah. saasay ku xambaareen culamada qaarkood ama jumhuurkuba saasay mareen marka waxaa la diidayaa suuradii markaa noqodka wax u eg sadaqadiisii inuu dib u hungureeyo ama dib u doono ta noocaasoo kale loo diidaya qofkii uu sadaqada siiyeyna lama gorgortami karo oo waxaweye waa ka xishoonayaa saas aawadeed waxaa laga yaabaa isagoo naftiisa raalli ayna ku ahayn dee waxaanu joogin inuu markaa waxawe ka siisto marka taasoo kale cumar lagama fileen laakiin waxa weeye haddii taasi ayna jirin waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen karaahatu tanziih bay noqonaysaa bay yidhahdeen karaahatu tanziih ayay noqonaysaa laakiin haddii waxyaalo kale ay sii raacaan waxay noqonaysaa midaan markaa bannaanayn oo xaaraanay noqonaysaa waxyaalaha laga qaadanayo xadiiska waxaa ka mida sida waxa weeye saxaabadu ay isugu samafali jireen ama isu kafaalo qaadan jireen oo cumar markuu arkay ninkani dee farasuu ku jihaaday inaanu haysan ayuu faraska siiyo ku sadaqadaystay yacni markaa siday takaafulka u samayn jireen saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga ay doonayaan inay sameeyaan inay nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiin jireen intaynay samayn dadka qaarkood waxay sameeyaan shayga markay sameeyaan dabadeed ayay yidhahaan saa iyo saasaan yeele ka warran markaa sida fiicani waxay tahay haddii arrinku ishkaal leeyahay intaan lagu dhaqaaqin oo lagu tallaabsan jawaabtiisa in la doono oo la weydiiyo oo haddii markaa waxa weeye shaygu markaa uu noqdo mid aan fiicnayna ama ishkaallena laga joogo hadduu markaa noqdo mid bannaanna markaa lagu dhaqaaqo laakiin inta la tallaabsado oo sidii la doono layska sameeyo in hadhow la yidhahdo saa iyo saasaan falaye bal hadda ka warran yacni in la yidhaahdo ta noocaasi waxa weeye waa midaan yacni markaa fiicnayn sida fiicani waxay tahay intaan la samaynin in marka waxa weyaan fatwada la raadiyo oo la doono ayaa laga qaadanaya su-aal kalea imanaysa ku saabsan sadaqadda waxa afdala in la qariyo sababta cumar u sheegaya marka dambe waa maxay oo dadkii uuga waramayo faras baan ku sadaqadaystay nin oo aan siiyey si ugu jihaado deedna ninkiibaa deedna markaa faraskii iib usoo dhigay markaasaan deedna nebiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam ila waa camal khayroo uu sameeyey inuu dadkii uga xikaayoonayo u sheegayo afdalkii miyaynay khilaafsanayn jawaabtu waxay tahay waxay culammadu yidhaahdeen laba maslaxa meesha ku kulmay maslaxa ku saabsan inuu markaas sadaqadii qariyo oo sadaqada sunnada in la qariyo ayaa markaa fadli badan in tubdu sadaqaati fa hi wain in tukhfuuha wa alfuqaraa'a fa huwa khayrun lakum labaduba waa bannaan yihiin laakiin afdal waxa ah qarinta sadaqaadka haddaad muujisaan yacnii shay la sameeyo waa kii ugu wanaagsanaa haddaan laakiin qarisaanna oo ciddii marka waxa weeye fuqarada hayde u baahnayd aad siisaan oo hoosna u bixisaan kaasaa ka sii khayr badan muujinta la muujinayo hmm, taasaa afdal ah waxaana culammadu yidhaahdeen waxay afdal tahay markay sunno tahay ayaa qarintu afdal tahay maslaxo kaloo ku tacalluqaysaana aynay jirin in la muujiyo laakiin hadday faral tahay muujintaa afdal ah oo fadli badan si aan marka waxa weeye yacni loo tuhmaysan diintiisii oaan lays odhan zakadii ma bixiyo ama wax la mida laakiin sadaqadii sunnada ahayd lafteeda haddii maslaxo kale ku tacalluqayso sida in lagu dayanayo oo uu yahay maxallu qudwa ama khayr uu bilaabayo horqaadayo horraanqaadayo ama uu yahay markaa cid lagu dayanayo oo doonaya in marka waxa weye khayrkaasoo kale dadku ay sameeyaan oo ku tallaabsadaan xaalaadka caynkaasoo kale marka waxay noqonaysaa muujinta ayaa afdal noqonaysa umuuraha kale raacay daraaddeed bay afdal u noqonaysa ahlucilmigu waxay yidhahdeen laba maslaxa meesha ku kulmay maslaxa waxay ku saabsan tahay in sadaqadii la qariyo oo aanu iska sheegsheegin iyo inuu xukunkan sharciga ah inuu dadka markaa gaadhsiiyo dabeed wuxuu door biday inay afdal tahay xukunkan sharcigaa dadka inuu gaarsiiyo inuu markaa waxaweeye door biday marka sidaas ayaa labada maslaxa meesha ugu kulmeen bay culamada qaarkood ay markaa yidhaahdeen ay saas ku xambaareen waxaana laga qaadanayaa masaalixda hadday tacaarudaan in la kala arjaxo lafteeda waa laga qaadanaya lafteeda waa laga qaadanaya riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay yani markaa ninkii waa dayacay faraskii bimacnaa waxaweye sidii aan rabay ma yeelin kadibna waxaweye iibbabu u dhigay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan waxaan u maleeyey inuu iibinayo markaasaan dabeedna markaa weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal riwaayaadkaasi waa is sii fasirayaan isma diidayaan wax iska hor imanaya ma aha xadiiska boqol iyo shan iyo toban can caaishata radia allaahu canha qaalat jaءat imra'atu rifaacata alquradiyi ila anabiyi sala allahu alayh wasalama faqaalat caaisha waxay tidhi rifaacata alquradiyi haweenaydiisii baa u timi nebiga calayhi asalaatu wassalaam jaa'at waa timi imra'atu rifaacata alquradiyi rifaaca ninkii la odhan jiray rifaacata alquradi haweenaydiisii ama sawjadiisii ama afadiisii ayaa u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladdan may ahayn ninka afadiisii may ahayn xaaladdan laakiin markii horay ahaan jirtay waa biictibaari maa kaanat sida markaa xadiiskuba caddaynay shaygii baa lagu magacaabayaa si uu ahaan jiray waagii hore ayaa lagu magacaabaya marka wuxuu noqonayaa cala sabiil majaaz in loogu magacaabayo wa biictibaari maa kaan waa sida marka waxa weeye dumarkii loogu magacaabay yataama inay agoon ahaan jireen daraaddeed baa yataama loogu magacaabay marka la guursanayo ee yataama lagu magacaabayna bi suurati nisaa dee agoon markan may ahayn way agoonnimo ka baxeen laakiin yataama waxaa loogu magacaabay yani biictibaari maa kunna waxay ahaan jireen iyadoo laga eegayo fa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaan jiray cinda rifaacata rifaaca agtiisaan ahaan jiray yacnii rifaacay qabi jiray tiri waagii hore fa fatallaqanii waa i furay fa abadta talaaqii wuxuu markaa gooyey oo dhammaystiray talaaqaygii bimacnaa saddexdii dalqadoodba waa dhammeeyey hmm. fa abadta talaaqii fabattana waa la yidhaahdaa oo way u soo aroortay sida nusakha qaarkood ay u soo naqliyeen kutubaha qaar laakiin waxaa badiba ay sheegeen fa abadta ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen jamiicu nusak oo bukhaari soo dhammi waxay ugu yimaadeen oaan ku arkay fa abadta culamada qaarkood ay sidaa yidhahdeen shuraaxda qaar fa abadta wuxuu gooyey talaaqii talaaqayga oo rajcadii ayuu ka gooyey oo wuxuu ka dhigay mid waxa weeye markaa go'an oo talqaduhu dhammaystirmaan manay ahayn saddexda dalqadoodu inuu mar israaciyeye dalqadii ugu dambeysuu furay sida riwaayo saxiixu muslim ku sugan ku soo aroortay oo wuxuu furay dalqadaha saddexdaa tii ugu dambaysay ayuu furay ee saddex dalqadood inay mar israaceen maaha riwaayada muslim baana caddaynaysa fatazawajtu cabdaraxmaani waxay tidhi fatazawajtu waa guursaday cabdaraxmaani ibna zabiiri cabdiraxmaan ibnu zabiir baan guursaday zubayr ma aha waa azabiir calaa wasni amiir zada la kor dhigo badana la hoos dhigo cabdiraxmaan ibnu zabiir baan guursaday zubayr ha u qaadan waa zadu waa kor dhigantay waa azabiir baduna waa hoos dhigantay cabdaraxmaan ibna zabiir ayaan guursaday inamaa macahu milu hudbati thawb waxaa la jirkiisa ahaaday uun maradaa faraqeeda wax la midunbaa markaa ninkan markaa helisaa yacni wax weyn ma hayo maradaa dacalkeeda faraqa yara ka laalaadoo kale wax la mida ayuunbuu markaa waxa weeye agtiisa ah yacni wuxuu isla ma jiro way ka cabanaysa fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam aturiidiina an tarjici ilaa rifaaca ma waxaad doonaysaa inaad ku noqoto rifaaca inaad ku noqoto aad doonaysa laa yadaan jawaabin gabadhii ayaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa ku noqon mayse xataa taduuqi cusaylatahu wa yaduuqa cusaylataki ilaa aad ka dhadhaminayso malabkiisa yar aad ka dhadhaminayso cusayla waa tashiiru casal casalna waa malabka marka tashiir baa la geliyey oo waxaa laga dhigay musaqar baa laga dhigay malabkiisa yar ilaa aad ka dhadhaminayso waxaa loo jeedaa waa kinaaya can iljimaac galmada macaankeeda ayaa laga kinaayoonaya ama galmada laga kinaayonaya waa kinaayatu can iljimac wayaduuqa isaguna uu dhadhamiyo cusaylataki malabkaaga yar ilaa uu dhadhamiyo isaguna adiguna aad dhadhamiso ninkii hore ku noqon maysidoo xalaal u noqon maysid wa abuu bakrin jaalisun cindah waxay sidaas isku yidhaahdeen nebiga iyo gabadhu hadalkaa isdhaafsadeen walxaal abuu bakrin abuubakarna jaalisun cindahu nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa u fadhiyo oo nabiga agtiisa uu joogo ayaa sidaas yada ah gabadhaasna ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna u jawaabay xadiiskan bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa gabadh markaa uu qabi jiray markii hore rifaacat alquradi ninkaasi qabi jiray waa rifaaca ibnu baata ayaa la odhan jiray reer bani qurayda ayaanu ahaa waanu islaamay gabadha uu qabi jirayna iyadana culammadu waxay yidhaha magaceeda waxaa la jiray tayma ama tamiima ama tumayma saddexda mid walba u sheegeen tumayma bitashiir ama tamiima bitakbiir ama tayma ayaa la odhan jiray ina wahbi baana la odhan jiray aabbaheed wahbi ayaa la jiray marka tasmiyadu iyadana saasay tahay marka ninkaa markay isqabteen ay marka kala tageen saddexdii dalqadood dhammaystirmeen dee xaaraan bay ka noqotay fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xata tankixa zawjan hayrah sida aayaddii suurat lbaqaraba ay sheegaysay dalqadii hadday wada dhammaadaan saddexdii dalqadoodba ay dhammaadaan oo gabadhu sidaa ku furanto alaaq marka waxaweeye yani aan ceshi lahayn falaa taxilu lahu min bacdu dib xalaal ugu noqon mayso ninkaa hore xataa tankixa zawjan hayrah ilaa ay guursato nin kale soo guursato ninkaa kale soo furo yacni markaa dabadeed mooyaane ka hor xalaal u noqon mayso marka shardi waxa ah in nin kale ay soo guursato xadiiskanna wuxuu faa'iideynaya inay shardi tahay weliba ninkaasi inuu u galmoodo meherin keliya inayna ku fillayn hmm inuu u galmoodaa inay shardi tahay baa laga qaadanaya ee mujarad alcaqdi oo dee dalaaq laga daba keenay oo aan galma dhicin inayna kii hore xalaal ugu noqonayn xadiisku arrinkaas iyadaa buu faa'iidaynayaa oo aayaddii ayuu sii bayaaminayaa sunnada nebiguna calayhi asalaatu wasalaam qur'aankay bayaaminaysaa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka waxaa sharti ah, galma inay dhacdo nabiguna waa kaa yidhi calayhi salaatu wasalaam laa xataa taduuqi cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki marka caqdigu inaan ku fillayn ayaa laga qaadanayaa xadiiskuna cadaynaya cusayladan waxaa laga tilmaamayaa marabyarowga waxaa looga jeedaa galmadaa looga jeeda galmadaana culammadu waxay yidhaahdeen waa in markaa xashafada xubinta taranka inteeda hore waa in marka ay ku qarsoontaa xashafada la yidhaahdo intaasi waa inay marka waxaweyn ku qarsoontaa intishaarna u jiraa yani marka waxa weeye intaasina waa inay dhacdaa laakiin sharti maaha bay yidhahdeen inzaal sharti maaha jamaahiiru ahlicilmi inuu marka waxawe biyodejiyaa sharti maaha wallahu laa yastaxyi min alxaq oo marka galmada uu sameeyo haddii markaa intaasi ay dhacdo oo ladadii markaa meeshiidii ay ka timaado oo yani xubintii taranka inteeda hore u geliyo inta markaa xubinta ah yacni marka uu geliyo ee xashafada la yidhaahdo intishaarna uu jiro haddii aan marka xataa aan waxba ka imanin xalaal way noqonaysaa bay yidhahdeen jamaahiiru ahlicilmi xasan albasri waxaa laga sheegay me waxaa shardiya inzaal xasan albasri isagu inzaal buu shardiyey laakiin jamaahiirta culammadu shardin maayaan inzaalkaa shardin maayaan jamaahiiru ahlicilmi inzaalkaa shardin maayaan markaa saas yadaa weeye waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xukunkaa sharciga la su'aalay inuu marka uga jawaabay gabadhiina marka waxa muu ceebayn mana dhaleecayn arrinka markaysa ay sheegtay ay tilmaantay ayaa marka waxa weye laga qaadanaya abubakar waa la joogay gabadhii kamay marka waxawen xishoon waayo waxay doonaysay xukunkan inuu u caddaado ayay rabtay oo xukun marka cad ay hesho ninkanna waxaweye waa qawaday oo de waxay doonaysay in marka iska furto dabeedna waxay doonaysay ninkeedii hore inay marka iskaga noqoto nebiguna waa fahmay inuu markaa sida ay u jeeddo waa fahmay waxayna tasriixi soo sheegtay wax dumarku caadatan sida badan ay ka wada xishoodaan sida badan waxay dumarku ka xishoodaan ayay tasriixiso markaa sheegtay waana markaa dhacdaa dee gabadhu markay xaqeeda sheeganayso umuuraha noocaasoo kale markaa inay tilmaanto yani waxaweye waa dhacdaa yani waxa weeye arrinka markaa ay sheegtay oo markaa ka sheegtay cabdiraxmaan ibni zabiir ay ka sheegtayna waxay markaa shuraaxda qaarkood caddeeyeen inuu beri ka ahaa yani ziyaadaada ayuu keenay xaafid ibnu xajar caddaynaysa inuu cabdiraxmaan ibnu zabiir arrinkaa beri ka ahaa laakiin arrin baa dhacda dadka qaarkood waxaa ku dhacda wakhtiga ay guurka ku cusub yihiin oogaa firkinax iyo wax la mida ah ha ahaataba eh in marka waxa weeye camalkii si fiican aanu laga yaabo inaanu habeenada hore u qaban karin ayaa dadka qaarkood ka dhacda laakiin mar isagoo caadi ah oo aan cilla ku sugnayn ayaa taasoo kale dhacdaa laakiin eh, marka dambe laga yaabaa inuu marka caadi u marka waxae noqdo calaa kulli xaal eh, cabashada ay markaa kaga cabanaysay waxay tilmaamaysay inaanu marka waxa weeye shaqada si fiican aanu waxba u qabanayn udbatu sawb marka la yidhi marada faraqeeda ama dacalkeedu laba shay buu leeyahay kow waa markaysaa waa yar tahay faraqa maradu mar labaadka waxa weeye waa jilicsan tahay marka labada mid ahaan bay kaga shabbahaysa ama labadoo isla socda ayay markaa kaga shabbahaysaa ama labadoo isla socda ayay kaga shabbahaysaa soomaalida waa ka dhacdaa waxyaalahaasoo kale dee ku cawdaan qaarkood ya yani qaar laga sheego inay yidhaahdeen yani waxaweye ninkani dee waxba ma hayo ama ay yidhahdeen waa anoo kale intay ku mubaalaqoodeen intay ku mubaalaoodeen ayay tii ninkani waa anoo kale bimacnaa waxa weeye wuxuu markaa shaqadaa awoodayaaba ma jiro bay uga jeedaan waa mubaalaqa waa ka darantayba tan marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya oo xadiiskan waxyaalahu ku tusinayo ka mida abubakar kama reebinoo uma diidin iyadoo saxaabada qaarkood ay ku yidhaahdeen gabadhaasi waxay nebiga agtiisa kaga qaylinaysa maxay tahay maad ka reebtaa abubakarow abubakar nebiga waa la joogay calayhi salaatu wasalaam hadalkeedana dad markaa guriga dabadiisa joogay baa maqlayey marka khaalid ibnu saciid baa markaa abubakar yidhi maxay gabadhaasi kala qaylinaysaa nebiga agtiisa waxaasoo kale uga sheegaysa maad ka reebtid abubakarow abubakar kama reebin markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka dhegaystay oo waxaweeye markaa hadalkeedii uu ka maqlay eh, amaba u muusooday waxay noqotay abuubakarna inaanu ka aamuso ayay noqotay waxayna de hadda markaa doonaysaa inay marka waxaweye xukun sharciya in loo sheego ayay markaa rabtaa marka xukunkii sharciga maadaamay doonayso in loo sheego dee waxaweeye waa markaa nebiguna waa ka dhigaystay waa u dulqaatay kuma inkirin yacni abubakarna kuma inkirin marka qofku marka hadduu isagu cabanayo wax sheeganayo cidda u cabanayo xaqaa u sheeganayaa dee inuu yidhahdo ereyada noocaasoo kale ha isticmaalin ma aha waa inuu marka waxa gartiisa inuu sheegto ina lisaaxibi alxaqi maqaalan yani isagaa xaq sheeganaya mugta marka waxa waa loo daynaya waa loo daynaya yani marka waxa mid lagu inkirayo ma aha waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida dumarka in yani marka ay isbedbedelaan oo waxaweeye yacnii ay nimay markii hore diidday hadday doonto inay dhici karto marka dambe inay markaa haddana ku noqoto jeclaato inay markaa suuroobi karto eh, ayaa marka waxaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa oo waxyaalaha xadiiska ku tusinayo ka mida eh, in waxa weeye yacni caatifada dumarku cidda ay ka soo boodaan inay marka waxa weeye xoogaa laga yaabo inay ku mubaalaqoodaan nowcan maa taas lafteedu waxyaalaha ku jira ayay ka mid tahay waayo sida cabdiraxmaan hadda waxay ka sheegayso yacni nooc mubaalaqaa baa ku jirta sida marka waxa weeye culamada qaarkood ay tilmaameen markay marka waxayani xadiiska tatabuceen riwaayaadkiisa iyo yani marka ay eegeen marka taasna waxa waa ku suganta xadiiska boqol iyo lixyo toban can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalama fii binti xamza nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi oo uu ka yidhi fii binti xamza ay fii sha'ni binti xamza ina xamza inan uu xamsa dhalay arrinkeeda wuxuu ka yidhi markii loo bandhigay inuu guursado loogu bandhigay laa taxillu lii iima xalaal aha yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasab yaxrumu waxaa xaaraan noqonaya min alradaacati naasnuugga sababtiisa waxaa ku xaaraan noqonaya maa yaxrumu wixii xaaraan noqonaya min annasabi nasab dartii wixii xaaraan ku noqonayo kalaa ku xaaraan noqonaya xagga naasnuuggana hiya bnatu akhii min alradaaca waa inantii walaalkay dhalay min alradaacati xagga naaska xaalaanu ku walaalownay oo ukhuwadaasi ay ahayd mid ka ahaatay xagga naaska ka ahaatay oo naas baanu wada jaqnay aabbaheed xadiidkan wuxuu tilmaamayaa xadiidkan oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxa uu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo bandhigay inan ina xamse ah oo aada u qurux badnayd ayaa waxaa la yidhi maad guursatid xamse inantiisa maad guursatid xamsana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa adeer ruma ayuu ahaa oo nebiga aabbihii buu la walaal ahaa waa xamsatu bnu cabdilmutalib marka xaggaa marka laga eego nasabka waxay noqonayaan ilmaadeer rumay inanta noqonayaan oo laba walaalaa baa kala dhalay markii sidaa loogu bandhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ima xalaal ahoo aabbaheed ayaannu walaala ahaynoo xagga naaskaannu ku walaalownay labadayaba waxaanu nuujisay yacni markaa gabadh quraanna wada nuujisay oo gabadhii markaa waxa weeye mawlaatun liabii lahab ayaa wada nuujisay huwayba ayaa labadaba nuujisay maadaama naas ay wada jaqeen xamse iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa dee inay walaaloobayaan oo xaggii naaskay walaala ka noqonayaan walaalnimada xagga naaskuna inay jirto dee qur'aankaba waa laynoogu sheegay wa akhawaatukum min alradaaca marka waxa weeye saas aawadee maxramba ii taho ima xalaal baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuma kaaftoomin nebigu calayhi salaatu wasalaam guursan maayo waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye shay haddii cudurdaar markaa uu u diido haddii cudurdaarka aan la sheeginna laga yaabo in dadka qaarkood ay dhib ku noqoto inaan cudurdaarkii laga tegin cudurdaarka la sheego oo bes haddii lagu aamuso guursan maayo waxaa laga yaabaa marka waxa weeye dadka qaarkood inay yidhaahdaan yacni muxuu markaa kugu nacay nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ciddii u soo bandhigtay inay xoogaa noocan maa yacni marka ay khajisho oo yacni arrinkaasoo kale markaa xoogaa yaro dareento markaa saas aawoodee cudurdaarkii buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo inay xalaal u ahayn ee maxramnima ay jirto faa'iide kaloo ziyaadaana waa tilmaamo naasku intuu xaaraantinimeeyaba iyadana waa la tilmaamay oo xadiisku wuxuu sheegayaa qaacida ahaan yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab naasnuugga sababtiisa waxaa ku xaaraan noqonaya in alla inta nasabka ku xaaraan noqota in la mida ayaa xaaraan ku noqonaya marka toddobadii nasabka xaaraanta ku noqonayay toddoba la mida ayaa xagga naasnuuggana xaaraan ku noqonaya marka xurmadii inay intishaarayso sidaa u faafaysana xadiisku waa tilmaamaya ka qaacide ahaan buu u sheegay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xukunkaa guud oo ah yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasab istihnaa'aad baa la gelinayaayo afar dumaraa laga reebayaa dabeedna waa taxeenoo afarta dumaray sheegeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen taxqiiqu waxa weeyaan afartaana inaan laga reebayn waayo afarta ay tiriyeen yacnii xaggii nasabkee qummanayd maahee waxay ku xaaraan noqdeen xagga musaaharada iyo xididnimaday xaaraan ku noqdeen afarta la sheegaayo marka maadaama ay markaa waxaweeye xaggii musaaharada ay ka yimaadeen dee xadiidkan marka cumuumkiisi kama hor imanayo xadiiskan cumuumkiisii kama hor imaanayo marka naasnuugga laga hadlaayo intii nasabkaoo kalea ka imanaysa waayo gabadha nuujisay waxay u noqonaysaa hooyay uga noqonaysaa xagga naaska ay uga noqonaysaa ciddii markaa naaska la nuugtayna oo naaskaas markaa ay wada jaqeen oo laba xilliyoo kala duwanba ha jaqaanbe iyaguna waxay noqonayaan walaalay noqonayaan xagga naaskay ka walaaloobayaan xagga naasnuugga ayay walaalo ka noqonayaan labadaa xukum qur'aankaba waa lagu sheegay hooyooyinkiinna xagga markaa naasnuugga hooyada idinku noqday iyo kuwa walaalaha tihiin ee xagga naaska a ka walaalowdeen naasjaqa aa ku walaalowdeen inta kale waxaa ku dartay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xadiiskan oo kalea laga qaadanaya xadiiskan oo kale ayaa laga qaadanaya gabadha markaa naaska nuujisay oo ilmahaa jaqsiisay walaasheed waxay noqonaysaa eh, habaryar bay noqonaysa habaryar ruma ayay noqonaysa ninkii irmaaneeye gabadha qabayna ee caanahan u sababta ahaana aabbu xagga naaska uga noqonaya ninka marka waxaa weeye la walaalka ah ninka la walaalka ah wuxuu noqonayaa adeer buu noqonaya xagga naaska marka adeer ugu noqonaya ayuu noqonaya ninka gabadha la walaalka ahina gabadha nuujisay la walaalkiina abti buu noqonaya yacni saasoo kale ayay u dhacaysa waa tii ay ku soo aroortay xadiiskii saxiixaynka ku sugnaa in caaisha aflax nin la yidhaahdaa inuu u yimi oo ka idan dalbay inuu caa'isho u soo galo markaasaa caaisha u diiday inuu u soo galo markaasuu ku yidhi ii idan inaan kuu soo galo waayo adeerkaa baan ahay oo xagga naaskaan adeer kuugu noqday markaasaa caaisha waxay ku tidhi walaalkaa ima nuujine waxay nuujisay haweenaydiisaa i nuujisay marka adeernimadaas may garan marka waxa weeye e, walaalka ima nuujin bay tidhi markii dambey nebiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxay tihi ina aflaxa akha abilqucaysi ista'dana ista'dananii falam aadan lahu ninkii aflax la odhan jiray ee abilqucays la walaalka ahaa ayaa iga idan dalbay oo yidhi aan kuu soo galo markaasaanan u idmin markaasuu yidhi i idan adeerkaa baan ahaye waxaan ugu jawaabay walaalkaa ima nuujine haweenaydiisaa i nuujisay baan ugu jawaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iidan lahu fa innahu cammuki u idan baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu kuu soo galo u idano u oggolow waayo adeerkaa weeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka haakada xukunku saasuu markaa u soconaya xukunku sidaas ayuu u soconaya marka xurmada naaska xaggeeda ka imanaysa inay intishaarayso sidaa u faafayso ayaa laga qaadanayaa oo xadiidkan markaa laga daliishanaya naasnuugga markaa xaaraannimadaa keensanayaana sida saxiixi wuxuu yahay waa inuu markaa shan naasnuug waa inuu noqdaa nisaabkiisu waa inuu shan gaadhaa oo shan goor oo ilmuhu gaajo ka jaqaayo naaska qabsaday iskiina uga go'ay mar walba waa inuu qadarkaa gaadhaa intaa u gaadhin naasnuuggii wax xaaraantinimaynaya noqon maayo haddii laga shakiyo nisaabkii inuu gaadho dhammaystirmay iyo inuu ka yar yahay oo lays yidhahdo ma afar goor bay ahayd mise shan bay ahayd waxuu noqonayaa inuu xalaalnimadii ku baaqi yahay oo aan xukunkii xurmadu ka imanayn waayo ashaku fi sharti maanicun min alxukmi qaacidadu waxay tahay in markaa shardiga laga shakiyo inuu jiro oo shardigii xasilay oo dhacay wuxuu noqonayaa mid xukunka baajinayuu noqonaya shardigii waa in la taxaquqaa la ogaadaa asalkii horaana la istisxaabayaa al aslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan alyaqiinu laa yazuulu bishak qawaacidda noocaasaa ku dareeraysa sidaynu mar horeba soo tilmaannay waxyaalaha xadiidka laga qaadanayo waxaa ka mid a cali bnu abi taalib baa u bandhigoo hadalkan ku yidhi marka waxaa laga qaadanayaa cidda markaa gabadha la qaraabada ahi cid wanaagsan ay ku kalsoon tahay inay u bandhigi karto guurkeeda ay u bandhigi karto ayaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo toddobiyo toban can abi muusa qaala samica annabiyu sala allahu alayh wasalam rajulan yusnii calaa rajulin wayutriihi fii madxi abuu muusa alashcari wuxuu bukhaari ka soo wariyey inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay rajula nin buu maqlay ninkaasoo yuhnii ammaanaya calaa rajulin nin kale ammaanaya wa yutriihi ku xeel dheeraanaya fii madxihi ammaantuu ammaanayana ku xeel dheeraanaya oo aad markaa u ammaanaya fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ahlaktum waa halaagteen aw qatactum ama waxaa goyseen dahra arajuli ninka dhabarkiisa ayaa goyseenoo waa dhabar jebiseen yacnii arrin dhabar jab ku ah oo ka dhigan dhabarka in laga jebiyo kale ayaa ku tidhaahdeen xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxa markaa wejigiisa in laga ammaano ammaantiisana lagu xeel dheeraadaa inaynay markaa fiicnayn oo ay tahay markaa arrin yacni markaa halaag u sababi kara waayo ruuxii waa iscajabin karaa marka la ammaano wallaahi khatar baa tahay yacni waad fadli badan tahay yacni markaa sidan iyo sidan baa tahay guruur iyo cujbi bay ku keeni kartaa taasina diintiisii bay dhibaato ku tahay markaa dhabarjab oo kaley kaga dhigantay waxaa soo aroortay wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dadka qaarkood ammaanay ina ashaytaana yafraqu minka yaa cumar shaytaanku waa kaa baqaa cumarow ama maa ra'a ashaytaanu cumara saalikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik ama hayra fajih shaytaanku ma arko cumar oo dariiq maraaya inuu dariiqaa dariiqaan ahayn shaytaanku mara mooyaane yacnii hadduu dariiq markaa cumar maraayo shaytaanku waa uga cararaa dariiq kaleu qabtaa dariiq kale ayuu qabtaa ammaano badan oo kale oo markaa iyaguna noocaasoo kali waa jiraan yacnii tabshiirkii jannada loogu bushaaraynayaa ka mida casharatun fi ljanna abuu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna ila aakhiri alxadiis waxaa ka mid a fadaaisha loo sheegay saxaabada qaarkooda loo tilmaamay yacni marka ayaa ka mid a marka dadka qaarkood inuu nebigu hortooda ka ammaanay waa jirtaa marka adilada qaarkood waxay sheegaysaa yani ammaanta marka waxa weeye in markaa aan la wada diidayn ayay markaa sheegaysa inkastoo nebigu calayhi salaatu wasalaam tabliiq xukmi sharci uu gaadhsiinayo oo dadka soo gaadhsiinayaana uu jiro haddana masalada kalena culammadu waa ka qaataan oo waa ka faa'iidaystaan waxaanay culammadu yidhaahdeen waxa kala duwan in waxa weeye ammaanta aan lagu talax tegin oo mubaalaqo aan lagu samayn ee qadarkii markaa ruuxu ku sifaysnaa keliya yacni la yidhaahdoo la sheego iyo in lagu mubaalaqoodo lagu talax tago itraaq waa la diidaya itraaqga lagu talax tegaayo kollayba waa la diidaya waana ta xadiisku markaa sheegayay xataa nebiga in itraac lagu sameeyo fii xayaatihi iyo bacda mamaatihi markuu noolaa iyo markuu geeriyooday dabadeedba yacni markaa in lagu talax tago ammaantiisu ma bannaana bal cid kalena maxaad moodde nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga laa tutruunii kama atrat innasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryamo ammaantiisa ugu talax tageen waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh inamaa ana cabdun addoon un baan ahay yacnii addoon markaa waxaan ahayn ma ihi ee addoon ilaahay un baan ahay faquuluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam sidaa dhaha markaa ghuluwigii ayuu diidayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ta kale ammaanta ruuxa la ammaanayo waxay u sababi kartaa cujbi iyo markaa iscajabin sidaas aawoodee culammadu waxay kala saaraan qofka markaa cujbiga iyo ghuruurka inay ku keento looga baqaayo iyo qofkaan looga baqayn qofka looga baqaayo iscajabin iyo huruur yacnii looga baqayo iyo inuu ku kadsoomo looga baqaayo ama inuu iscajabiyo walow ammaanta haba ku sifaysnaadee oo yaan talax tagba lagu samayne lama ammaanaayo saddan lidariica waddada mafsadada keenaysa awdis la awdayo daraaddeed baan loo ammaanayn markaas oo ammaantii laga haysanaya aan hortiisa laga ammaana laakiin qofkii aan looga baqayn arrinkaasina uu yahay arrin aan talaxta ku jirin oo uu ku sifaysan yahay ta noocaasa dhibi kuma sugna in markaa la ammaano wax markaa dhibi markaa kuma sugna markuu maqan yahay baynay sii fiican tahay mid kale waa iman kartaayo dee innagu daahirkuunbaynu ognahay khaatimadiiyo waxay noqon doontana kama warqabno waxaa dhici karta dadka qaarkood aynu ah u malaynayno inay wanaagsan yihiin fii nafsi alamri baatinkoodu inaan u wanaagsanayn ama khaatimadoodu iyo caaqibadoodu inaynay wanaagsanayn saas aawadeed ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa uu yidhi idaa kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaala falyaqul axsibu kada wallaahu xasiibuhu walaa uzakii cala allaahi axada hadduu midkiin yahay lagama maarmaan inay tahay inuu walaalkii ammaano ha yidhaahdo sidaasaan u malaynaya axsibu kada waan u malaynayaa inay sidaa toosaaya saa u yahay wallaahu xasiibuhu ilaahay baa xisaabaya walaa usakii cala allaahi axada ilaahayna cidnaba u ammaani maayo isagaana xaqiiqada og qadarka ha ku kaafto inuu markaa male ka tilmaamo uu yidhaahdo saasaan u malaynaya aan u qadcinoo jasmin ha ku kaaftoomo oo qadarka ha ku ekaado intee ay dhacdaa ruux la moodayo inuu saalix yaho wanaagsan yahay inaanu saalix ahay inuu daalix yahay ama khayr markaa mid lagu malaynayaa inaan u wanaagsanayn ama caaqibadiisu iyo khaatimadiisu inay xumaato xumaan uu ku dambaynayo xumaan uu ku dambaynayo ammaanaha qaarkoodna waxay keensanayaan baatinka iyo wax la mida in la yahay ayay keensanayaan saas aawadeed baa nin saxaabiya nin kaleo saxaabiya isagoo sheegaya ayuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani yaa rasuul allahi hebel maad wax siisid fa innahu mu'min markaasaa nebigu yihi awa muslim markaasaa dabeedna waxaan ka ogahay baa markaa iga qaalib noqota buui markaasaan haddana ku celiya fa innahu mu'min yani saas yadaa buu ku celiya awa muslim buu nebigu yidhaha bimacnaa muslim maad tidhaahdid baa macnuhu u dhacaya armuu muslim yahay bimacnaa iimaanka inaad tidhaahdo waa mu'min yacni inuu markaa lafdiga iska daayo oo islaamnimada sheego inay uga fiican tahay waayo iimaankii wuxuu keensanayaa daahiran e, wa baatinan oo baatinkiisina ma ogin waxa ugu badan aynu ka garan karnaa waxay tahay waa inaynu markaa khayr ku malayno aynu khayr u rajayno laakiin ma qacin karo ma qacin karo wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka qof ammaana in wejiga ciid lagaga saydhiyo uxsuu fii wujuuhi almaddaaxiina aturaab waxaa ku saydhisaan kuwa ammaanta badan wejiyadooda ciid ku saydhiya culammada qaarkood daahirka xadiiskay qaateen oo saasay ku fasireen oo ay ugu camalfaleen oo yidhahdeen ciid baa xaqiiqatan lagu saydhinaya culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya kinaaya laga tilmaamayaayo waa kinaayatun cani ilkhayba waxa uu doonaayo inuu markaa ku guuldarraysanaya laga tilmaamaya oo bimacnaa waxa weeye waxbaha siinina waxa marka uu doonayo ama markaa waxa weyaan yani eh, haka yeelina marka waxawe hadduu marka ammaanta iyo wax la mida wax ku rabo oo mid ku guuldaraystay oo gacmo maran la noqday ha noqdo waayo dadka qaarkood markay wax ammaanayaan waxay uga dan leeyihiin inay wax ka helaan bay uga dan leeyihiinoo qofkaasi u wax siiyo calaa kulli xaal ammaanta allah wuxuu idhi falaa tusakuu anfusakum labada tafsiir ay culammadu ku fasireen mid ahaan marka lagu socdaa wuxuu noqonayaa qaarkiinba qaarka kale yaanu ammaanin weji labaadoo lagu fasirayna waa jiraayo in la yidhahdo idinku ha is ammaanina laakiin marka tafsiirka kale marka lagu socdo falaa tusakuu anfusakum yacnii qaarkiinba qaarka kale yayna ammaanin oo mu'miniintii baa laga soo qaadayaa nafa keliyoo kale inay ka dhigan yihiin oo kale ayaa laga soo qaadaya sidaas ayaa laga soo qaaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk